bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وasxaabihi ajmaciin <clears throat> waxaan ku dhex jirnay darsigeeni sarfiga ahaa waxaan ka soo baxnay muqadimaadkii oo ay noogu dambeysay waxa lagu garanaya xarafka zaa'idka midka asalka looga garanayo intaa yar muqadimaan ka sheegnay eh, laakiin waa soo imaan doontaa fi baab اasmaa eh, ibnu malik kelimada markii xarafka zaa'id waa la dhihi karo mawaaqic iyo waxay leedahay amaakin lagu yaqaano oo aan ku soo ishaarnay qowluhu fa alifun akhara min aslayni saaxaba zaa'idun bgayri mayni kada wlyaa kada wاlwaaw in lam yaqaca kama huma fi yu'yu'in wawacwaca whakada hamzu wamiimu sabqa halaaثata tasiluha taxaq ilaa aakhiriha ku imaan doonto marka hadda sarfigii xaqiiqi aan galaynaa waxaanu niriyey alqism اlأwl alafcaalu wاlasmaaء اlmushtaqa wاlmasaadir waa qismiga la dhihi karo laamiyat اlafcaal qeybta uu kaga hadlay ibnu maalig waay markii lagu daro mafcal iyo mafcil iyo wixii lamid ismu اlaala wa fiihi baabaani albaab اlأwl alafcaal wa hiya qismaani thulaathiyu wa rubaaciyun afcaasha laba qeyb weeyaan marka hore waxaa weeyaan afcaalan ka bilaabayn likahrati wuquucihaa wa taradudiha calى alsinati الnaas waa marka koobaad ayadaas haddana thulaathi iyo rubaaci inta asalkaa laga hadlaya marka waxaa imaan doono inay ayaga haddana sii qeybsamaan maxaan idhi wa kullu minhumaa mid kastoo thulaaثiga iyo rubaaciga ah yanqasimu wuxuu u qeybsamaa ilaa mujaradin wa masiidin oo ficil thulaathi oo mujarad ah iyo ficil thulaathi oo masiid ah ay kala leeyihiin falmujarad waxaa la yidhaahdaa maa xuruufuhu xuruuftiisa waxay tahay kuluhaa dhammaanteed usuulun wa hiya alatii yucabaru canha waa mida iyada loogaga cabiro fi lwasni kamaa taqadama sidoo hormar soo hormartay bilfaai walcayn walaamia loogaga cabiro oo kelimada thulaathiga ah oo saddexdaa kulligeed waa usuul markaasaa waxaan idhahdaa xarafka hore waxaa waye faau lficli xarafka ku xiga cayn lficli xaraf ku xiga laam lficli walmujaraduna qismaani waay thulaathiyun wa asigana labadaas u qeybsamaa inta hadda waxaa weeye mulakhas waay iyadoo faahfaahsan baa ku imaan doonta alfasl اlأwl alficlu thulaathiyu اlmujaradu wاlmasiidu fiih ficilka fasalka hore waxaan kaga hadlaynaa ficilka thulaathigo mujaradka iyo midkiisa ziyaadada leh الnowع اlأwl min alfasl اlأwl almujaradu athulaathiyu marka waxaa la rabaa tasawurkaas inaad madaxa ku haysatid inay horta afcaashi laba qeyb u qeybsanto labadaas qeyb mid kasta inuu aqsaam usoo qeybsamo oo marka aan ku nimid tafsiilkii hadeertaan ficilkii mujaradka oo thulaathiga ahay aan ku nimiday ficilka mujaradka ficilka thulaathiga imaa mujarad inuu yahay iyo imaa inuu mujarad ahayn oo masiidu fiihi ou yahay marka الnowع الأول almujarad athulaathiyu fahuwa bاctibaari maadihi thalaaثaة ficil mujarad hadii liiraa saddex qeyb lewa facula madmuum alcayni xaal ay tahay kow iyo wa facila maksuur alcayni xaal ay tahay iyo wa facala maftuuxa alcayni thulaathi ficil oo mujarad oo maadi a ah, saddexdaas kama baxsana imaa facula wa imaa facila wa imaa facala marka aqsaamta marka hore intaadan tafaasiil u gelin yaa waxaa xooga la saara shayga jumalka ah yaxwi tafaasiila man man yaxwi ljumala buu ibnu maalik laamidiisa ku yiri bilowgeeda marka waxaa weeyaan ficil kasta oo mujarada oo thulaathi ah bictibaari maadiihi markaa niriyey bictibaari mudaaricihi waa imaan doonaa waxaa laga yaabaa ficil keligiisa oo maadigiisa hal uu yahay mudaariciisa inuu anwaac ku yimaado marka almudaaricu akhar min almaadi laakiin hadda inta waxaan kaga hadlaynaa maadigii waa saddexdaas qeyb almudaaricu min alficli اmujarad thulaathi marka intaas hadal dheer uma baahnabo ficilka mujaradka oo thulaathiga haddii maadigiisa aan ka soo qaadana saddexdaas waa mudaariciisaa lagugu yimiday mudaarici waxa weeyaan eh, alawalu facula mudaariceedan ka bilaabayna facula mudaariceeda yafculu bidami اlcayni fiihima fiihima ay fi lmaadi wاlmudaarici facula lannu xarafka hore faa ficlia layihahda xarafka ku xigana caynu lficli marka bidami lcayni waxa waaye maadigna waa godan yahay facula mudaaricina waa godan yahay yafculu waxaad leedahay naxwu sharufa yashrufu w waa mudaarici marka waxaan ogaanay facula haddii uu ficilka facula ku yimaado mudaariciisana yafculu uu ku yimaadaa saasay ka dhigan tahay sharufa yashrufu waxasuna yaxsunu walaa yakuunu mudaaricuhu ma noqdo ilaa madmuuma alcayni cayntiisa miday godan tahay mooye qiyaasan muطaridan fi jamiicih baabkan oo kale waa baabka طulaabulcilmiga u raaxeeya weeyaan waxaa lagu leeya facula mudaariceeda yafculu bayba ku timaada adiga waxaa maa calayka ilaa an tataakad ficilkan facula ma yahay maadigiisa naca mudaariciisa yafculu iska dheh saasaad leedahay marka mudaariciisa wax kale kuma yimaada ilaa madmuuma alcayni yaxsunu yaad leedahay fahuma yafhumu haddii ay tahay oo fahima aysan ahayn karuma yakrumu saasaad leedahay ayib marka walaa yakuunu mudaaricuhu ilaa madmuuma alcayni hayntiisa miday godan tahay mooy wax kalama noqdo qiyaasan mutaridan qiyaas oo toosan oon shaad lahayn fii jamiicihi dhammaantiis walaysa lahu shaad intaasoo dhan ta'kiid leew marka waxaanu ogaanay ficilka mujaradka oo thulaathiga maadiihi facula ou yahay mudaaricuna yafculu weeyaan qiyaas ahaan marka intaasayba kaaga dhammaatay marka intan kale waa faa'iida lagu darawo min khasaa'isihi facula khasaaista gaar u leedahay waxaa kamide eh, annahu laa yajiu fi lgaalibi ma yimaado ila fi afcaali اgharaa'is dabeecada afcaasheeda iyo watabaaci isku macnowa haraa'is khariiza waxa qofka ku dhex jiro oo aan faaruqina la yidhaahda dabeecadan akhlaaqda uu leeyahay waay qaala radi wuxuu iri ninkan saaki hore usoo sheegnay waay oo eh, radiudiin magaciisa moxamed ibn xasan alstrabadi alistiraabadi hori baan markii aan kitaabka muqadimo u samaynaynay muqadimada ma aanan laqbaynin liannahaa waxa weyaan qofkii inuu daalacda uga filan yaan ku soo sheegnay marka sheekhaas wuxuu iri oo shaafiyatu ibni اlxaajib sharxay waclam ana facula waxaad ogaataa ficilka facula ah fi laklabi sida badan lilkharaa'isi buu yuu ku yimaadaa alkharaa'is waxaa laga jeedaa alawsaaf almakhluuqa awsaafta qofka lala abuuro kaalxusni waalqubxi waalwasaamati waalkibari waasigari waaطuuli waalkhiladi waasuhuula waxaa weeyaan akhlaaqda qofka laasimto wanaag qubxi wasaama quraxwa kibar macnaha qofka xibintiisoo weyn sigar yaraan watuul dhirir wاlkhilad qofkii oo jaaf oo adag wasuhuula qofkii oo sahlan akhlaaq waa waxaas oo dhan marka walidalaalatihi cala alkharaa'is inuu ku tusinayo waxyaalaha qofka dabeecad gooni u leeyahay markuu ku tusinayo awgeed baa laa yakuunu uusan noqonin ilaa laaziman lannahu limaada liannahu yadulu cala alkharaa'isi awgeed yuusan imaanin ilaa laaziman لأنa الأwsاaف الthاabita لsaaxibiha awsaafta saaxibteeda u sugan laa tatacadى ilىa غayrihi qofka qofan ma ka gudubto qofkan haduu wanaagsan yahay wanaagi qof kale uma gudbi karo haduu dheer yahay dherka uma gudbi karo marka waa marka tacadi ma noqon kartee waa صifaat qofki ku gaaban qaala sibawey wxuu ri walaysa في اlkalaami kalaamta oo carabta kuma jiro facultuhu wax la yidhaahdo mutacadiyan ima jirto ficil oo faculo ah oo markaa damiir lagu darayo oo mutacadi laga dhigaya ma jirto walam yasmac mutacadiyan lama maqlin ilaa ilaa qowluhum arxubakum اdukhuulu fi taacati ibni اkirmani aw karmani waxay tahay carabta kelimadaasaa laga maqlay arxabuk arxubakum dukhulu gelitaankiyaa idin waasac noqda fi daacati ibni karmani aad soo gashaan waasac uu idinyahay macnaha idinma diidayo taxta wilaayati inaad noqotaan marka ficilkan hadda raxuba yaa la yidhi mudaariciisi waa arxubakum laakin asalkeeda raxuba bay ahayd marka iyadoo raxubo facula ah yaa kaafki loo gudbiyo mafcuul bihi looga dhigay oo lama dhihin ee arxuba bikum dukhuulu lama dhihin marka ficilka oo facula ah yaa mudaariciisa cudiya ila almafcuuli mubaasharatan carabta taasaa laga maqlay buuri macnaha waa andar min annaadir waa halka ficil keliga ficil boqolaal ka kooban in hal xaba laga maqlay keligeed siibwey saasaa laga wariyey wa amaa qowluhum carabti qowlkoodii raxubadka daaru ay yidhaahdeen ayadana ma waxay lamid tahay arxubakum اdukhuulu fi طaacati ibn اamiir may lamid tahay marka waa laisku khilaafay qiila waxaa layihi inahu calى tawasuci macnaha waxa weeyaan usqita xarfu اljari litawasuci oo asalkeedii waxay ahayd raxubat bika daaru marka ficilki waa laasim mafcuulkiisi tacadaa ilaa mafcuuli bxarfi jar saasaa asal calى tawasuc wa ana alasla waxay ahayd raxubat bika daaru waradahu اlأshariyu bqowlihi ashar imaam min aimati اluga wuxuu iri huwa min kalaami nasr bni sayaar ninkaas taabiciga wakhtigeeda noolaa hadalkiisaa laga maqlay maahina carabtu waxay ku dhawaaqdi ma ah wa idaa kaana kadalika walaysa bixuja buuri maadaama wakhtigii taabiciinte la joogay hadday ahayd waxaa noqonaysaa kalaamkii carabtahay lama اkhtalada bikalaami اlmuwaladiin xujo ma noqonay marka kelimadaas awal man sumica minhu waa ninkaa nasr ibni sayaar la yidhaahdo axadu eh, qaadati اlmujaahidiin raxubat kadaaru waa laga maqlay marka maadaama wakhtigiisa mutaakhira uu yahay wakhtigii kalaamkii carabtigii kii kale isku darsameen ou noqday xujo maba ah buuri asharigii wa qaala radyudiin wuxuu iri wlawlaa an yuqaala ninka ashari siduu yiraahda waa laga haboon yahay in hadalka dhan la wada diido waxaa ka haboon in la yiraahdo inamaa cadaahu nasri ibni sayaar waa gudbiyey ficilkaas oo raxubad ka daaru buu yiri waa litadamunihi macnaa wasica macnaha waxa weyaan ficilkii raxub ah intuu qaatay macnihii wuxuu dhex dhexgeliyey ficilkii wasica ahay carabtina waxaa laga maqlay inay tiraahdo wasicatkum daar qaala bnu maalik wuxuu iri fi tasiil weeyaane wuxuu yiri ina facula laa yakuunu mutacadiyan dadka mutaakhiriinta yulakhisuuna kalaam almutaqadimiin facula laa yakuunu mutacadiyan ma noqdo ilaa bitadmiinin ficilka oo laasimka ahay in la gudageliyo ficil oo mutacadi macnihiis aw taxwiil in laga wareejiyo labadaasuu ku imaan karaa buuri ayib qultu waxaan idhi markaa atadmiinu qad qadama tawdiixuhu bimithaalihi oo raxuba oo lagu ximbaaray bimacnaa wasica ay noqotay waa soo ogaana wa ama taxwiilu waxaa weeyaan fahuwa taxwiilu facala ilaa facula fiiri facala ala wareejina oo mutacadi eed ilaa facula laasimay noqonay ama facula a la wareejina ilaa facala loo wareejina mutacadi ay noqonaysaa fayajuusu waxaa banaan taxwiilu kuli ficlin thulaathiyin ficil kastoo thulaathi ah in la wareejiyo ilaa facula loo wareejiyo lidalaalati calaa ana macnaahu macnihiisa inuu noqday calaa ana macnaahu saara inuu noqday kalghariiza fii saaxibihi wa ilaa haadaa midkan ilى hada اmacnى macnahan intii ka ayow yushiiru ibnu mali bqowlihi wajcal ka bisa saaa wajcal facula min dii halaaثati ka nicma musjala ori marka wuxuu musanifku ujeedaa wajcal ka yeel ka bisa biso wajcal saaa ka yeel saa oo kale ka bisa kala dhig wajcal faculana ka yeel oo min dii halaahatin facuuladoo min dii halaahatin ka timid ka nicmo kale kayaal musjalan marka wuxuu u jeedaa ficil kastoo hulaathi ah waxaad ka dhigi kartaa faculo oo kale idaa dala cala almacaani alghariisiya hadduu tusiyo waay ayib hadda tan waxay shaahid u tahay mujarada taxwiil waay laakiin in facula keyrkeeda loo bedelo oo ilaa facala loo bedela hadda ma aha miday ku haboon tahayna taasay ahayd laakiin beytkan waxaa loo qaatay aan usoo qaadanay aslu اlmasأala jawaazu taxwiil اficli ilaa macnaa ficlin aakhar asalkeeda unbuu ku tusinaya laakiin daliil uma aha beytkan taxwiilu facula ilaa facala aw ilaa facila daliil uma ah laakiin cagsi waayo oo taxwiilu facala aw facila min athulaathi ilaa macnaa facula haddii loola jeedo inuu tusiyo macnaa thaabit ah yaa lagala jeeda ayib faa'idaa niriyey waxaan ku dhex jirnaa wili faculadii walam yaأti min facula yaa iyo alcayni ilaa qowluhum hayu arajulu yahyu ay xasunat hay-atuhu ficilkan waa ficilka ugu wanaagsan afcaash inta laga hadlo macnaha waxa weeyaan mar waxaan soo niri kulligiis waa mutacadi maaha kulligiis waa laasim ilaa hal kelima mooye haddana waxaa niri mudaariciisa hal shay waa kulligiis waa qiyaasa niri haddana waxaa lagu leeyahay xuruufil waa ku yar tahay fiiri ficilkan kulligiis waa saxiix walam yaأti min facula yaa iyo alcayn bimacnaa yaa iyo alcayn hadduu noqdo caynta haddee ya ka gasha muctalow noqona laakiin waxay daliil u tahay ana alasla fi facula asixa inuu saxiix noqdo ilaa kalimaad maxduud ah waxaa laga arkay baa layidhi asagoo yaaiyol cayne hayua arajulu hadda fiiri hadi waa xarf saxiixa hamzada dambe waa xarf saxiixa laakiin xarafka dhexda ku jiro ya-da a waa xarf lcila wa lianna xuruuf alcila alwaaw walyaa walif oo ayadaba asalkeeda wax kale ka timid marka waxaa lee yahyu hayu arajul maxaa ah? xasunad hay marka carabi ahaanna way ku faa'iideynaysaa hadii a tira hayu arajulu macnaha rajulkiyaa wanaagsanaa si fiican u u libistay hayada waxa weeyaan waa waxa qofka uu asiga isku samayn karo aslu khilqa ma ah ayib marka waxaan ogaanay facula muctalcayn bilyaa ma jira ilaa ficil waaxid ma walaa yaaiya laamina ma jiro walam yaأti min facila yaaiya min facula yaaiya laami ilaa qowluhum nahwa الrajulu ay yidhahdeen nahwa fiiri nuunti waa xarf saxiix hadi waa xarf waawdiya xarfu cilo noqotay maxay tahay nahwa الrajulu ay saara caaqila daa nuhyatin annuhya bmacna اlcaql qaala radi wuxuu iri walam tuqlab ilyaau fi lmaadi alifan ya-dii horo looma celinin alif oo hadda waxaan u jeednaa hayu-a tii horo waay hayu-adaas waxa weeyaan looma celinin alif oo waxay ahayd hayu-a inay isu badasho haa-a inay isu badasho sida mathalan baaca oo kale asalkeeda bayaca bay ahayd baacay isu badasha marka tanna waxay aheeday taxaraka xarfu lcilati wanfataxa maa qablahu yuqlabu alifan haa-a lama dhihin ou leeyahay id low qulibat haddii hayu-a ah, haa-a la dhihi lahay lawajaba iclaalu lmudaarici mudaaricina in la cilayaa waajib noqon laheed lagu cileeya binaqli xarakatihaa ou binaqli xarakatihi ilaa maa qablaha ama binaqli xarakatihaa yo-di xarakadeedii oo la naqliyo ilaa maa qablaha waawan maxaa yeelay lianna almudaarica yatbacu almaadiya fi liclaali marka waxaad fa kunta taquul waxaad dhihi lahayd haaa yahuu aad aada dhihi lahayd fiiri annaga markaan nidhi hayua ma dhihin haaa iyadooy ahayd qiyaas ahaan in haaa loo bedelo kow haddaan saas dhihi lahayn maadiga waa layska aqbali karaa in la cileeyo laakiin maadiga haddaan cilayno inaan mudaaricina cilaynay noqonaysaa oo oo marka waxay noqon lahayd yahyuu yah yahyu-u aniri ina damadii la qaado oo la yidhaahdo xarfulcila mutaxarig ah xaraf saxiix oo saakin ana waa jira lama ogola taas qaacida ahaan an yakuuna xarfulcila mutaxarikan wa qablahu xarfun saxiix saakin daa'iman xarakada waa laga qaada sidii hadda yaquulu oo kale yaqwulu ay asalkii ahayd waawdi damadeediyaa qaafkii loo bedelay waawdina waa la reebay yaquulu baa layidhi tanna marka waxay noqon lahayd yahyu-u haddii wadamada la qaado oo hada hore loo qaado ya-dinu markaa way reebnaana lahayd marka maxay noqon lahayd marka waaw bay isu bedeli lahayd haddii kale waxay noqon leedahay haaa yah yah yahuy u ay noqon lahayd yahuy u ay noqon lahayd yahuy u fayaxsul intiqaalu min alakhafi ila alathqal hadda anaga haa yahu u aan iri haaa yahu u ma ah waa in la yidhaahda haaa waxay noqon lahayd yahuy u ay noqon lahayd yahuy u oo waxay noqon lahayd markii yadi laga qaado damadi oo hada loo bedelo yadi way reebnaanaysaa yah marka maxay noqon lahayd yahuy u oo ay culus tahay markaas tii horaab yahudi yah yu-di yaa ka sahlanayd sidaa daraaddeedaan loo cilaynin buu yiri musannifka ayib walam yati min facula marka waan ogaanay facula wax muctal e maba qabtabo ilaa labadaas ficil midna uu yadiya ya kaga jiran yahay midna uu kaga jiran yahay laamtiya walam yaأti min facula ma imaanin mudacafan xaal wey mid la celceliyo la laala ilaa halaaثaةu afcaalin wa hiya qowluhum labubta mudacafka hadda waxaa dadka badana usoo degdegaya dihnigooda inay mudacaf macnaheedi ay tahay mushadad saas lagalama jeedo mudacafka sax waaye haddii ficilkan hadda radda yaruddu ficil mudacaf huwa sidaas oo kale haddii laba xaraf soo laablaabatana mudacafaa la yidhahda hadda labuba labuba waxa weeyaan waa ficil oo facula ah oo mudacaf ah bimacnaa ana alcayna walaama min jinsin waaxid labuba markaasaa laleeyahy labubta yaa caliyu macnaha waxa weeyaan ay sirtadaa lubin nin caqli badanaad noqotay io wa qowluhum fakukta yaa khaalidu ay sirtadaa fakatin wa hiya xumqun fi istirkhaa qofkii doqonnimo oo daba kacday io wa qowluhum damumta fa anta damiim ninka quraxa daran saddexdaas ficil ah waxa la arkay wax facula ka yimaado mudacaf oo xarafkii laba joor oo soo noqnoqday yaa laga arkay inteeda kale waxa weeyaan mudacaf ma laha saasaa lagala jeeda marka khulaasat lqowl qofka waxaa rabaa inuu tasawuro khulaasadeedu waxa weeyaan facula oo ficilka mujaradka midkiisi saddexaad ama midka koobaad ah ficilka thulaathiga oo mujaradka ah midkiisa koobaad ah miisaad badan ay leedahay mudaariceeda laa yaأtii ilaa yafculu qiyaasan waa faa'iida weyn weeyaan thaaniya annahu daa'ima liluzuum mutacadi ma laha ila fi اlkalima alatii qiila fiiha thaalithan muctalka waa ku yaryahay ila fi kalimatayn unbaa laga arkay thaalithan mudacaf asna waa ku yaryahay ila fi thalata kalimaat intaas waxaa rabaa qofki kor inuu ka xifdiyo wbitaali yastaxibu tilka اlmacluumaat macahu fi kuli baabin huwa min abwaabi اlficli waa ku anfacaysa ayib waxaan leenahay midka marka hadda waan ka soo baxnay facula mudaariceedii wamaa qiila fiiha min axkaam waan ka soo baxnay inta wuxuu leeyahay athaani facila weeyaan sadex ficilkii oo mujaradka saddexdahay midkiisa koobaad adaan ka macna kiisi labaad facila waay facila yafcalu bikasri اlcayni fi اlmaadi wa fatxiha fi اlmudaaric facila maadiga waa hoos dhigan yahay samica fahima calima iyo wixii lahal maadigii waay mudaaricina yasmacu yafhamu yaclamu ayaa laleeyahay wa huwa alqiyaasu marka waxaa lagu leeyahay fiiri aad u dhageyso facila mudaariceeda qiyaas ahaan waxa weeyaan yafcalu u ku yimaada hadduu yafcilu ku yimaado shaad waay markaasuu yiri wayaأtii laaziman o mutacadiyan ficilkan faculoo kale lamid ma ah facula kuluhu kaana laaziman ila fi kalima baynamaa facila yaأtii laaziman wa yaأti mutacadiyan إلا ilaa ana luzuumahu akharu min tacadiihi ficilkii midkiisa laasimka ahaa ka badan midkiisa mutacadiga labadi waa laga helaa laakiin laasimkuu u badan yahay waxaan iri fa min alaazimi waxaa kamid calى sabiil mithaal farixa yafraxu fiiri farixa mafcuul ma qaadanay lianna wax adiga kuuga eg iska cayaaray wa sacida waa guulaystay yascadu wa taciba yatcabu waa dhibtooday wa nashita yanshatu marka fiiri waxaa weeyaan waa mar oo waa laasim marka kale ficilkao dhan yafcal buu ku yimiday wa min almutacadi mithaalkiisa waxaa kamida ah sharibahu damiirka waxaa loola xariiriyey annahu litacadi shariba almaaa shariba alxaliiba waxaad rabtaad dhihi karta hadda damiira laga soo qaatay sharibahu yashrabu wa calimahu yaclamu wa fahimahu yafhamu wa shahidahu yashhadu wa rakibahu yarkabu wa saxiibahu yasxabu wa labisahu yalbasu khalaas intaas waa mutacadigii mithaal ahaana lagu siiye wax la koobi kara ma aha e, yani lama soo koobi kara ficilkii laakiin mid kastaba mithaal lagaaga keenay markaasuu i almacaani alati yadulu caleyh hada alficlu min tawaabic alaxkaamay kamid tahay ficilkan facila ah waan ogaana qiyaas ahaan inuu yafcalu ku imaanayo inuu laasim iyo mutacadi ou leeyahay laakiin maa hiya almacaani alati yadulu calayha facula horey waxaan usoo sheegnay kharaa'is buu tusinayaa baan soo niri markaasaa waxaa layihi ficilka macaanida uu tusina waa badan yahay laakiin waxaa ku badan marka koobnaan ma ah nin koobi kara ma jiro wa yakhuru fi hada alficli waxaa ku badan acnii facila aan ula jeedaa bikasri cayni alcilalu wixii jira ku tusiyo io walcuyuubu wixii ceeb ku tusiyo io walalwaanu io midib io walaxzaanu murugyaal io walafraaxu faraxyaal io walimtilaau io wa khuluwu lbadni wa yucabaru canhu bixaraarati lbadni marka fiiri wixii ku tusiyo macaanidaas facila u badan fa mima dala cala alcilali wاlcuyuub waxaa ka mid eh waxaa weeyaan waa jiradii marida yamradu wasaqima yasqamu wawajaca yowjacu wajariba yajrabu wacaiba wacamisha wacarija waxawira intaasoo dhan cuyuub wa iyo cilal marid waa cilo saqima waa marad wawajica xanuun waa marad wa jariba waa cuyuub yani candhadia jarab layidhah jarab wa caiba caiba macnaha waxawaye waa halaagsamay wa camisha qofkii markuu indhaha indhaha kafiishay yaa acmash la yidhahda wa carija waa jiis wa xawira waa ila-aan macnaha qofkii markuu xawar amaya indhaha markii acwar ma aha indhihiisi markii waaweyn yihiin marka fiiri intaasoo dhan ama isha markuu leexiyo xataa xawar waa la yidhaahda intaas waa cilal iyo cuyub asoo ku tiri amhilo le wa wa min alwaani waxaa kamid asoo ku tusiya dhalima mugdi wa sawida madow wa khadira cagaarna macnaha doog wa xamira waa gaduudkii wa safira waa boorki wa xalika lownuhu yaa madoobaaday intaas waa alwaan waay dharima yadlamu wasawida yaswadu wakhadira yakhdaru aad leedahay waxamira yaxmaru wasafira yasfaru ayaad leedahay kulligeed waa iyadoo alwaan ku tusisa wa min alaxzaani waxaa kamida xazina waxasira wajazica wafazica waqaliqa a kamid eh fiiri xazina fulaanun aad leedahay waa murugooda waxasinad suduuruhum macnaha laabyaalkoodi yaa cariiriyowda qofka markuu aada u murgo waxa weyaan waxaad moodaa culays inuu kaa haysta feeraha wa jazica waa argagaxay wafazica waa la macno waqariqa waa qalaq baa galay waa iska af soomaali wa min alafraaxi waladdaadi waxaa kamid e eh, wa addaadiha farixa waxazina farixa afraaxi farixa weyaan addaadkeedo didkeeda ana xazina waay wa min alimtilaa'i wa xaraarati اlbadni waxaa kamid ah eh, asoo ku tusiye wayucabaru can alakhiiri bikhuluwi اlbaطni imtilaa haddii liraa calooshii oo buuxsantay xaraaraة اlbaطnina waxaa calooshii oo faarig noqotay qofka waxaa caloosha ay gubanaysa markuu ku yihahda gaajo hayso wa yucabaru can bikhuluwi naxwu shabica yashbacu wa rawiya wa rawiya yarwa waa iyadoo ku tusisay imtilaa لأnه qofkii markuu raashin cuno shaبca min alaleeyahay ah, mثلا min الطacاam yashبcu wa rawiya min الmaaءi yarwى wa dhamia wacatishane waxa weeyaan khuluw اlbaطni wa calooshi markii faadi tahay dhamia waxa weye qofkii oon baa qabtay yadmau wacatisha yactashu alaleeyahay marka e, macaanida ay ku tusiso guud ahaan intaas kama baxsano marka hadda facala e, maxaan irahda facila waxaan soo ogaanay qiyaaskeeda inuu ku imaanayo yafcalu in laazim iyo mutacadibi intaba ay leedahay walow laazimkaba ha u badnaado e, macaanida ay tusinaysa qeyb baan kasoo ishaarnay marka hal facila mithlu facula oo kulligeed qiyaas mooye shaad mala miya mase shaaday leedahay markaasaa lagu leeyahy facila facula lamid ma aha shaad badanay leedahay markaasuu iri ashaadu min facila bikasri اlcayni facila haddii la yidhaahdo ayaan kaga hadlaynaa marka shaad maxaa la yidhaahdaa intaanan ayada u gelin yaan iriyay tanbiih alfarqu bayna ashaadi waاnnaadiri waاdaciifi luqada waxaa ku jira wax la yihahdo shaad waxaa la yihahdo wax naadir la yihahdo wax daciif la yihahdo wax qiyaas la yihahdo maxay kala yihiin markaan markaasuu uri musanifka ana shaada huwa aladii yakuunu wuquucuhu kahiira laakinahu mukhaalifu liqiyaas carabti wax badanaa kasoo aroortay qaacidadii qiyaaska ahina wuu ka duwan yahay marka shaadkaas fasiix wuu noqon karaa maha kulu shaad inuu marduul yahay ma ah ayib hadda fiiri haddii aan idhaahdo facila yafcalu uu ku yimaado xasiba marka qiyaaskeeda yaxsabu waay sida noo imaan doonto inay xasiba yaxsibu ku timaado qaacidadii oo qiyaaskeeda way khilaafsan tahay laakiin maca daalika wax la nacay ma ahan oo waashaad oo fasiix ah alqiyaas afsax minhu walidaalika waxaa la yihahdaa alqur'aanu fiihi fasiixu wa afsax walaysa fiihi shay qabiix ama marduul ah kuma jirto wاnaadiru waxaa la yidhahda huwa aladii yakuunu wuquucu qaliila kelimada inay timaado ay yar tahay laakinahu muwaafiqu lilqiyaas waxaa lgu ficilkan yafcal wuu ku yimaadaa asoo qiyaaskiisana saas ay tahay haddana waa ku yar tahay wadaciifun waxaa la yihahdaa huwa aladii lam yathbut carabtu waxaanan ka sugnaanin walam yajri calaa alsinati lfusaxayna aan ku dareersanin kaasaa la yihahda wa ama almaqiisu waxaan qiyaaska la yidhahdane fa huwa maa waafaqa isticmaala ahli sarfi wa isticmaal alcarab walfusaxaa intaba waa sii yahay marka intaas waa tanbiih oo faa'iida hordhac ah laakiin waxaan u laabanaynaa shaadka facila ay leedahay qiyaaskeeda yafcalu waa soo ogaanay marka facila yafcalu inta oo ku timaado wax la koobi kara ma aha in waqti laysaga qaada ma aha laakiin shaadka waa la koobi kara qad dakarnaa fi ma sabaqa waxaan soo sheegnay ana mudaarica facila almaksuuru اlcayni huwa yafcalu inuu yahay bifatxi اlcayni qiyaasan inuu yahay aan hore usoo sheegnay waqad shadat minhu afcaalu baa shaad ka noqotay fa jaaءat waxay timid calaa yafcilu marka facil ay ahayd yafcalu baa laga rabay yafcil way ku timi bikasri cayni wa huwa darbaani w dirbun jaaa fiihi اlfatxu walkasru macan marka ficilkiyaa laga yaabaa asoo hal ficil wada a ah inuu labadin ku yimid qiyaaska iyo mathala xasiba yaxsabu xasiba yaxsibu falfatxu cala qiyaas wuu noqonaa markaas walkasrun cala shuduud wa darbuna infarada fiihi اlkasru cala shuduud qeybna facilo oo yafcilu basay ku timaada oo waa shaad oo yafcalu kuma timaado markaasaa waxaan iri fadarbu اlawalu qeybta horo oo labadiba ku timiday aladii ataa calى اlfatxi wاlkasr wa huwa aladii ataa calى اlqiyaas wاshuduud macan halaaثata cashara ficla weeyaan fiir marka shaadkan waa la kooba qiyaaskii qaacida laguu siiyey facila yafcalu bay ku timaada meeshay ka timaadabo ha badnaata ha yarnaata dhibkuguma hayso laakiin alficlu aladii yaأtii taaratan cala alqiyaas wa taaratan calى gayri اlqiyaas saddex iyo toban ficil waad koobi kartaa marka waad xifdin kartaa dakara minha ibnu maliki fi laamiyat اlafcaal tiscata bqowlih iyadoo saddex iyo toban aheed yu ibnu maalik laamiyat lafcaal sagaalu ka sheegay marka ibnu maalik laamiyat اlafcaal waxa uu afcaasha shaadka ku sheegay wax badan uu ka sheegay ma wuxuu ula jeeday calaa sabiil istiicaab miya mase calaa sabiil amhila hadduu calaa sabiil isticaab u sheegay istidraaga lagu sameeyey markaas oo sagaa meeshii saddex iyo tobanka aheeduu sagaal ka sheegay istudrika caleyhi arbaca hadduu calaa sabiil amhila ay ka ahaydne wa huwa baciid lannahu calaa sabiil amhila hadday tahay sagaal dhan lama sheegi lahayn saddex iyo afara kaga filnaan lahay marka musanifka ibnu maalik calaa sabiil istiicaab inuu ula jeedaad mooda marka istudrika caleyhi arbaca sagaalka uu sheegay qowlkiisa wajhaani fiihi man ixsib maca wakirta waxir tancan baista yaista awlihi yais yabis wahila uu yiri hadda wajhaani yaa ku sugan fiihi facila mudaariceeda laba wej yaa ku sugan laakiin goormo waay in kaanat min hadihi alafcaal oo xasiba iyo wakhira iyo waxira iyo nacima iyo ba'isa iyo yaisa iyo waliha iyo yabisa iyo wahila hadday afcaashaas ay facila ka timaado laba weji baa ku bannaan oo wejna waa qiyaaskii bay ku imaan kartaa oo xasiba yaxsabu facila yafcalu iyo wej kale oo asigana ku banaan oo shaad ah oo xasiba yaxsibu wagira yakiru aada leedahay marka afcaashan oo dhan waxaan ka soo qaadanay manaahil rijaal alfiyat laamit ibna facaala asal u ah sharxiisi wuxuu ku darayba asigaasaan ka soo qaadanay wahiya cala naxwi taali afcaashii saddex iyo ahayd oo qiyaaskana ku timid shaadkana ku timidaa lagu fasiraa marka macaanidoo la cadeeya keli a ah, faa'iidada ay leedahay waa waxa weeyaan waa rasiid lugawi ah ina saddex ficil saddex iyo toban ficil aad macaanidooda barato oo haddana inay laba weji ku banaanta aada ogaatid rasiidkaada lugawiga ah waxweynay kusoo kordhinaysaa marka sideed u xasuusatid beydkaas ibnu maalig oo kale hal beyt inaad xifdisid oo sagaal kuu koobi afarta kalena aad korka xifdisid yay ku haboon tahay minhaa waxaa kamid e eh, saddex iyo tobankii xasiba yuqaalu waxaa la yidhahdaa xasibahu yaxsabahu yaxsabuhu bilfatxi cala alqiyaas wa yaxsibuhu bilkasri cala shuduud masdarkeedina waxaa weeyaan xisbaanan in la yidhaahdo iyo wa maxbasatan wa eh, maxsabatan wa maxsibatan in la yidhaahdo masdar mimi waa midka dambo macnaheedina ay tahay idaa danahu xasiba iyo dana isku baab waay wa in kaana axyaana yustakhdamu xasiba bimacna alcilmi waalyaqiin laakiin asalkeeda waxaa weeyaan xasiba xasibtu shaya kada haddaa tiraa bimacnaa danantuhu min akhawaati min anawaasikhay kamid tahay xasiba laba mafcuulay qaadataa sidaad ogtihiin ayib wthaani oo saddex iyo toban kamid ee eh, waxaa weyaan wakira yuqaalu waxaa la yidhah wakira sadruhu yaa cariiriyoobay calaa fulaanin fulaan buu u carooday yowgaru biاlfatxi cala alqiyaas markii yowgaru ku timaado wa yagiru bilkasri cala shuduud wa yowgiru lama dhihin waxay lamid tahay wacada yacidu hadduu ficilka muctalalfaai bilwaawi ou noqdo mudaariciisa haddii lagu bilowdo xarfulfa in laga ridaa sax eh marka hadda fiiri wacada yowcidu lama dhaha wacada yacidu yaa laleeyahay laakiin qiyaas ahaan markii hore yowkiru bay ahayd waqaran waa masdarkii idaa tawaqada calayhi min alghayd haduu hadduu u huro yacni qalbigiisaa hurmay oo gubtay tawaqada macnaha gubnaan waa qalbigiisaa gubtay carada fulaan uu wa thaalithu minhaa waxaa ka mid ah waxira yaa ka mid ah waxira waxa weeyaan yuqaalu waxaa la yihahdaa waxira calayhi yowxaru biاlfatxi cala alqiyaas ayib waxira calayhi waa u carooday yowxaru wa yaxiruna waa la yidhaahdaa yowxiru ay ahayd laakiin sidii aan kuu soo sheegay bilkasri cala shuduud waxaran waa masdarkeedi ida shtada qadabu calayh ayib waraabicu minha nacima waa yuqaalu waxaa leeya nacima ceyshuhu ceeshkiisa wanaagsanaaday yancamu bilfatxi cala alqiyaas wa yancimu bilkasri cala shuduud nicmatan oo masdar ah wa mancaman oo masdar miimia idaa taaba walaana watasaca haduu ceeshkiisa hadduu wanaagsanaado walaana ou jilacsanaado macnaha qofka laana waxaa lagu leeyahy markuu ninka dhaqaalo fiican leeyahay maalin kasta wax nooca ku qadayna ninka faqiirka ane waa mujbar shay muwac oo keli ah yuu maanta dhan cunaya oo ugu rakiisan marka walaana marka lagu leeyahay ninkan yugayir alwajabaat yaa lagala jeeda watasaca macnaha wuu badan yahay wاlkhaamisu minhaa waxaa kamid e eh, baisa yuqaalu waxaa leedaha ba-is arajulu yaa quustay ayb yab'asu bilfatxi cala alqiyaasay markaa tahay haddii yab'asu la yidhaahdo wa yab'isu haddii la yidhahdo bilkasri calishudi maynaysa masdarkeedana bu'san wa ba'iisan wa bu'uusan wa bu'sa intaasoo masdar wou leeyahay marka macnaheedi maxay tahay ba'isa arajulu ida ishtadad xaajatu waاftaqara markuu aad u rabi xaalo xun ku nooyahay baisa leeyahy baisa xaalu fulaan asaadisu minha yaisa yuqaalu waxaa leeya yaisa arajulu minhu waa ka quustay yey-asu bilfatxi cala alqiyaas wa yey-isu bilkasri cala ashuduud ya-san wa ya-aasatan idaa qanita minhu wanqataca rajaa'uh ninkaanaad u timiday wax badanaad weydiisatay markaad ka quusata le ya-isa minhu arajul waa ka quustay ama ninkii oo waxaad aragtay yani zaada maraduhu markaasaa le isa minhu waa ka quuso ninkaa nin noolaanaya ma aha buu yiri labadaba waa la yidhahda wsaabicu minha maa dakarahu bqowlihi waliha yuqaalu waxaa la yidhahdaa waliha arajulu yaa murugooday yowlahu bilfatxi calى اlqiyaas yowlahu wa yelihu asalkeeda yowlihu ay ahaan lahayd laakin muctala lfa bilwaaw waay bilkasi calى shuduud walahan idaa xazina xusna shadiida xataa kaada yadhabu caqluhu caqligiisa intuu ka tagu ku dhowaaday lifaqdi xabiibin ou caqligiisa la wareegsaday xabiibo waaye oo min ahlin aw maalin aw taxayurun min shidat اlwajdi aw taxayara min shidat اlwajdi ama waaba wareersaday oo aw lifaqdi aw litaxayurin min shidati alwajdi murugtia inta ka badatuu wareeray wxuu leeyahay buu garan waaye wa thaaminu minhaana yaisa weeyaan yabisa dheh yabisa yuqaalu waxaa la yidhahda yabisa shajaru baa angagay yeybasu bilfatxi cal qiyaas markaas haddii tiraa yabisa yeybasu wa yeybisu haddaa tiraana bilkasa calshudud bay noqonaysaa yabsan wa yubsan labadaas masdar qiyaaskiisa idaa jafa wa dahabat rutuubatuhu hadduu sheyga angaga qoyaankiisana uu tago wa taasicu minhaa midkii ugu dambeeyey ibnu maalik intuu sheegay waxa weeyaan wahila yuqaalu waxaa la yidhaahdaa wahila arajulu yaa daciifay ama argagaxay yowhalu bilfatxi cala alqiyaas markaas haddii yowhalu la yidhah wayahilu asalkeeda yowhilu bay ahaan lahayd bilkasi cala shuduud wahalan idaa dacufa aw fazica hadduu daciifo ama aw fazac ama argagax ku dhaco wa wahila cala shayi shaygiibuu macnaha ou iloobay idaa nasiyahu wawahila can shayi saas inay tahay yaan jecla wاlbaaqi aladii lam yadkurhu ibnu malik fi laamiyatihi arbacatun weeyaan afartaas sheekh maxamed alamin alharari yaa istadraka cala bni malik oo ficilka oo facila ka yimaado oo labadii wejina ay ku banaan tahay saddex iyo tobanka uu sagaalkii ka sheegay ibnu malik afartii kale sheekhaasaa ku daray keliya maxamed alamin faa'iidada uu kitaabka u kordhiya wax la koobi kara ma aha muqadimadan hore ugu soo sheegnay laakiin hal e, mushkila buu leeyahay waxay ahayd inuu sheego meesha uu ka soo qaatay sax waa qawaamiis macaajimta laga keenay laakiin kelima kelima asigu uma raadinin shuruuxda oo adee kutubta waaweyn oo sarfiga ah yaa laga yaabaa inay meel kuwada sheegtay marka waxay ahayd inuu yidhaahdo wاstudrika calى bni malik arbaca dakaraha fulan ibni fulan fi kitaabihi keyta in la yidhah bay ahayd haddii la raadiyo waa la helaya laakiin juhdi beynay u baahan tahay marka maadaama sagaal ou sheegaa niri wاlcaashiru minha marka ayadii aan ku daba qabanay ee afartii ina gooni loo tolmo kow lagama bilaabayo sidii ay macnihii wada cadaato wاlcaashiru minha waliga yuqaalu waxaa la yidhahda waliga alkalbu fi linaa'i buu galay yowlaqu idaa shariba maa fiih biatraafi lisaanihi yani eyga wuxuu ku mid yahay xayawaanaadka carabkooda wax ku cabo marka biyaha carabka kusoo qaataa marka yalaqu idaa waliga alkalbu fi inaai axadikum nabiga ou yiri marka aw adkhala fiihi lisaanahu wa xarakahu carabkii buu markaa ku dhaqdhaqaajiyey carabka markuu geliye biyaha iyuu qeybta hore uu godka dhigaya sidaasa biyihii ku qaadanaya marka haddii la yidhaahdo eh, waliga yowlaqu hadii la yidhahdo qiyaas waay waliga yaliqu haddii la yidhaahdane waa iyadoo shaadki ku timide labadii saas waay ayib wاlxaadi cashara minha wabiqa yuqaalu wabiqa الrajulu yowbaqu wabuuqan idaa halaka wa yabiqu na waa la yidhaahda cala الshuduud labadaba waa ka ayib wالthaani cashara minha waxima yuqaalu waxaa la yidhahda waximat اlmarأaةu tawxamu waxaman waximat اlmarأaةu taximuna waa la yidhaahdaa qiyaasan tawxamu waa qiyaas taximuna waa qiyaas idaa xamilat washtadat shahwatuha libacdi almaakili markii ay ay gabadhii ay tahay markii uurka hore ay leedahay afarta biloodoo hore waxa u yimaada waxam la yidhaahda oo qofkii waxaa weyaan way mategey way qandhanaysaa raashinkii bay ka go-ay wax badanay helaysaa marka kaas baa la yidhaahdaa ayb w thalith cashara minhaa wazica weeyaan yuqaalu wazica arajulu yowzacu waa la yidhaahdaa wayazacu wayazicu qiyaaskina waa ku yimaadaa idaa kafa huwa manacahu wazaca manacahu saas weeyaan marka intaasoo dhan waa saddex iyo toban ficil yajuuzu fiiha alwajhaani faida jaءat tilka alafcaalu calaa yafcalu fahiya qiyaas wa ida jaءat calaa yafcilu fahiya shaad laakinahu shaad fasiix weeyaan ayib intaas aan ku ekayna wallahu aclam salى اllahu wslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin